alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd daysigeennana waa kii labaatan iyo afraad ee ka mid ah kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa sheekh cumar ibnu yaxya ibn cabdiljabaar raximah اllahu tacaala waxaan dhexda kaga soo jirnay mujaladkii labaad addarsu athaamin asanatu athaalitatu min alhijrati ghasawaatuha qisatu dacthuurin wa islaamihi addarsu thaaminu casharka sideedaad assanatu thaalitatu sanadkii saddexaad ee min alhijrati hijrada ka tirsan khasawaatuhaa sanadkaas asaga khasawaadkeedii iyo duulimaadyadeedii qisatu dacthuurin ninka dacthuur loo yaqaano qisadiisii iyo wa islaamihii sida uu ku islaamay fi sanati athaalitati sanadkii saddexaad ee min alhijrati hijrada ka tirsan xadatat waxaa dhacday qaswatu qatafaana nimanka qatafaan loo yaqaano duulimaadkii lagu qaaday iyo wa qaswatu baxraana baxraan duulimaadkeedii iyo wa qaswatu uxudin uxud duulimaadkeedii iyo wa qaswatu xamraai lasad xamraai lasad duulimaadkeedii walam yakun ma ahayn xarbun dagaal ilaa fii uxudin uxud unbuu dagaalku ka dhaca lambarka koobaad midda koobaad oo qabtay qaswatu qatafaan qatafaan ismu qabiilatin waa qoys magici qabiilo yaa qatafaan la yihahda wa qaswatu baxraan baxraan ismu mowdicin meel magaceed wey mowdic waa meel ismiguna waa magac ismu mowdicin meel magaceed wey meeshaasoo bayna makata walmadiinati maka iyo madiina udhexaysa saddex wa qaswatu uxudin uxud jabalun buur weeye bilmadiinati magaalada madiina ku taala ugu dambeyn xamraau lasad mowdicun waa meel beyna makata maka iyo walmadiinati madiina u dhexeeya wa haadihi tan alqaswatu ee duulaankana xadatat waxay dhacday bacda uxudin uxud gadaasheed wa sababuhaa sababkeeduna wuxuu ahaa ana rasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa khaafa wuxuu ka baqay min tajamuci lmushrikiina mushrikiinta is-uruursigooda iyo wa rujuucihim usoo noqoshadooda ila ilalmadiinati madiine ay ku soo noqdaan fa kharaja wuu baxay khalfahum gadaashood falamaa wasala markuu gaaray xamraaa alasadi meesha xamraau alasad loo yaqaan calima wuxuu ogaaday nebigu ana alacdaa'a cadowgii rajacuu inay noqdeen ilaa makata maka oo aysan madiine kusoo socon oo iska tageenba bacda an balaqa markuu soo gaaray hum ayaga gaaladii khuruujuhu nebiga soo bixidiisa min almadiinati madiina u ka soo baxay markay maqleen nebigii baa madiine ka soo baxoo duulaan idinku soo ah bay makadoodii u carareen makadoodii ayay aadeen marka waxaynu haynaa sanadkii saddexaad dagaalada dhacay qolyaha qatafaan duulaankii lagu qaaday baxraan iyo uxud iyo qaswatu il asad afartaba waan haynaa afartaa dagaal muxuu ka dhacay uxud oo keliyuu dagaal ka dhacay qaswatu qatafaana qolyaha qatafaan loo yaqaano duulimaadkoodii kharaja wuu baxay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ilaa qatafaana qatafaan xaggooda ayuu u baxay limuxaarabati carabin carab la dagaalankeed ayuuna meesha u aaday carabtaasoo araaduu doonay alghaarata weerar cala almadiinati magaalada madiine ay soo weeraraan qolyo carbeedoo doonay inay magaalada madiina soo weeraraan qolyahaasuu nebigu u baxay sala allahu caleyh wasalam oo dafaan meesha deganaayeen aaday lambarka uu qabtay qolyaha katafaan waxaa meesha inoogu qoran lambarka shanaad hum banuu thaclabata wa banuu muxaarib taxta riyaasati dacthuur qolyahan carbeed ee nebigu uu maqlay inay madiine soo weerarayaan ee uu duulaanka ku qaaday waxay ahaayeen qolyo ree bani saclaba loo yaqaano iyo qolyo ree bani muxaarib loo yaqaano waxaana hogaaminayay ciidankooda dacthuur ninkaa loo yaqaano hadda ciwaankiina ugu qoran dacthuur islaamnimadiisii ninkaasaa hogaaminayay yiri musanifku raxmat raxmatullaahi caleyh ayib marka qolyaha qabaa-ilkaasuu nebigu weeraray oo uu maqlay inay duulaan kusoo yihiin magaalada madiino kharaja wuu baxay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ilaa qatafaana qatafaan xaggooda ayuuna u baxay qoyskaa xaggiisa limuxaarabati carabin carab la dagaalankeed buuna u baxay carabtaasoo araaduu doonay algaarata weerar cala almadiinati madiine ay soo weeraraan falamaa samicuu markay maqleen bikhuruuji rasuuli rasuulka bixiddiisa sala allahu calayhi wasalam uu soo baxay harabuu way carareen ilaa ru-uusi iljibaali buuraha dhaladooday fuulfuuleen halkaasay u carareenba bahalkan daayeerka iyo korokoradii soomad aragta dhag iraad meel fuula way carareen buuray ku kala carareenba fuuleen nimankii dagaalka u socday waxay la cararayaan khawfan baqdin ay ka baqayaan min almuslimiina muslimiinta cabsi ay ka cabsanayaan bay u carareen marka buuraha dhaladoodana way fuuleen lamber afar waxadata waxaa dhacay anna rasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalama nasaca inuu siibay thawbahu maradiisa liyujafifahu suu u qalaliyo min matarin roob roobkaasoo ballalahu marada qooyey wartaaxa wuu raaxaystay rasuulku xoogaa wuu nastay taxta shajaratin geed hoosteed walmuxaal almuslimuuna muslimiintuna mutafariquuna kuwo kala tagsanay yihiin hadday nebigiiyo saxaabadii soo noqdeen oo qolyihii duulaanka lagu qaaday ay buuraha kala koreen oo carareen meel dhexe markii la marayaa nebigu geed hoosteeda inta ku leexday ayuu yidhi geeddaan seexanaya saxaabaduna nin walba geed buu iska seexda seeftiisiina meel buu surta seeftiisii meel buu waa gabaa marka nebigu ninkaana inta yimid dachuur la oo nebigu hordo u yimid oo seeftii la baxay baa nebigu wuxuu toosa seeftiisiiyo nin gacanta ku haysto su-aal buu weydiiyey marka ninkii baa nebiga su-aal weydiiye waxaas wuxu maxamedow waa nin gaal ah man yamnacuka minii yaa iga kaa celinaya maanta keligaabaa tahay saxaabadaadi kulama joogaan geed baad hoos horidaa seeftaad isku difaaci lahayd anaa haysto waa kana nebiguna waa jiifaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi allah ilaahay baa iga kaa dhicinayo far ima saari karti markaasuu ku celiye markaasaa nebigu yidhi allah ku celiye nebigu allah ninkii markuuba arkayba nebiga geesinimadiisa asagiiba inta khalkhalo gacantii gargariirtay baa seeftii ka dhacda markay ninkii seefti ka dhacdaa nebigu seefti inta qaatay wuxuu ku yiri adiga yaa iga kaa celinahay adig hadday seefteyda haystee dee allah kalsoonida nebigu uu ku qabay ninkaanu kuma qabaa nin gaal ah markaasuu yidhi maxamedow kun khayra aakhirin in fiicanaa tahay qof seef qaada qofkii ugu fiicnaan noqo iska keydaa ninkiioo meesha fadhiyo nebigu seefti ka qaaday oo cabsi tabcaan lahu nebigu saxaabada isugu yeeray bal ninkaan feeriye seeftu haddaayta iga siibtay sidaasuu igu yidhi anna saasaan ku idhi waa kana war iska tegbi marka waa fasaxa nebigu sal alay slam farxadii baa inta ka batay ninkii oo u farxay oo reetolkii u tagay waryaareh waxaan idinka imid min cindi khayri innaas dadka ninkii ugu fiicnaa agtiisaan idinka imid ninkii gacantu inta igu dhigay anoo weliba seeftiisii haysta oo seeftii laiga qaaday ayaan haddana waxa weeye la itaaban armagicin jiriya islaama sidaasay marka waxay sheegeen kutubu siyar inuu qoyskiisii sabab ugu noqday inay islaamaan oo yidhaahdaan waxaa weeyaan warislaam waana midda culammadu ay tilmaam marka ka hadlayaan qofka markaad rabtid dadnimadiisa in la ogaado waa laga xanaajiyaa qaar baa culamadu yihahda markii qofku xanaaqaa waxaa soo baxaya shakhsiyadda qofka qof intuu isku dhex yaaco oo caytamo oo dagaalamo buu waxaleeyaa qofina markaasu wuxuu noqonayaa qof wanaagsan mowqifka ugu wanaagsan hawshaa qaata waa sida nebi maxamed oo kale sal alla alai wasalam ninka dhan ee inta soo weeraray oo seeftiisii qaatay oo weliba kule man yamnacuka minii seeftiisii haysa yaa ii kaa celinaya markuu nabigu ninkii gacanta ku dhigay waa iska cafiyo farow ka qaada waana midda sababtay inuu ninkaanu inta dulqaadka nabiga iyo gobonnimadiisa u bogo uu islaamo ayay culimadu tilmaameen qaarkood waxadaa waxaa dhacay ana rasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam nasaca inuu siibay thawbahu maradiisa liyujafifahu suu u qalaliyo min matarin roob xaggiisna uga qalaliyo marada oo ballalahu roobka oo ballalahu marada qooyey wartaaxa wuu nastay taxta shajaratin geed hoosteeda walxaal almuslimuuna muslimiintuna mutafariquuna kuwo kala tagsanay yihiin fara nabiga waxaa arkay fara waxaa arkay hu nebiga acraabiyu nin reemiyi ah reemiyi carabiyun miya kullim carabiyun baa idiin qoran nin carbeed baa arkay waa qolyahan ka tirsan yahay culamada qaar baa waxay tilmaamay reeqa dafaanka inuu ka tirsanaa reeqa dafaanka inuu ka tirsanaa nin carbeed baa remiina wuu ah ismuhu magaciisuna dachuur ayaa la yidhaha dachuur fa aqbala wuxuu la qaabilay ileyhi nebiga xaggiisa bisayfihi sayftiisa xataa waqafa ilaa uu istaagay calaa ra'sihi nebiga madaxiisa sala allahu caleyh wasalam madaxuu cagta ka saare ma aha ee nebigu soo dul istaagay wey nebiga madaxiisuu soo ag istaagay wa qaala wuxuu yidhi man yamnacuka man axadkeebaa yamnacuka iga kaa celinaya minii aniga yaa muxamedu muxamedow rasuulka ilahi xataa yaa rasuulallahi yaa nabiylahi ma lehe dee maba uu rumaysnaba faqaala wuxuu yidhi alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam allah ilahay baa iga kaa dhicinaya fa asaaba waxaa ku dhacay alrajula ninkii haybatun haybad iyo wa khowfun cabsi fa saqata waxaa ka dhacay asayfu sayftii baa ka dhacday miyadihi gacantiisa fa tanaawala waxaa soo laaco qaatay hu sayftii alrasuulu rasuulku sala allahu alay wasalam wa qaala wuxuuna yidhi man yamnacuka yaa iga kaa celinaya minii aniga yaa dacthuuru dachuur yaa iga kaa qabanaya aniga haddii seefta hadaayta ii ligligaye yaa iga kaa celin faqaala wuxuu yihi laa axada qof iga kaa celinaya lama arko fa cafaa wuu cafiyey canhu xaggiisa alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama fa aslama ninkii wuu islaamay wa dacaa wuu u yeeray qowmahu tolkii lilislaami islaamku ugu yeeray waxawala wuu wareejiyey allaahu alle qalbahu qalbigiisa min cadaawati rasuuli rasuulka cadaawaduu u qabay buu ka wareejiyey meeshii cadaawaddu ku jirtay baa ilaahay jacayl u geliyey wa jamaca wa jamci nnaasi iyo dadka uruurintooda lixarbihi nebiga la dagaalankiisa uu u aruuriyo cadaawaddii nebiga uu qabay maxay kaliftay inuu dadka inta aruuriyo shir u qabto u yidhah ninkaan ku duulla tiina ilaahay wuxuu u bedelay ilaa maxabatihi nebiga jacaylkiisa sal alla alih wasalam cadaawadduu nebiga u qabay iyo dadkii uu nebiga ku soo dirayeyba waxay isu bedeshayba jacayl uu nebiga necab kow iyo wa jamci naasi dadka inuu isu keeno lahu ay liajlihi nebiga dartii inuu dadka isugu keeno u yidhaahdo war kaalaya islaaman rumeeye awal dadka wuu isu keeni jiray lakiin muxuu isugu keeni jiray kaalaya la dirira haddana dadka wuu isugu yeeraa muxuu isugu yeerayaa kaalaya ninkaan rumayni nin fiican weeyaanoo khayru naasi wuu isbedela labada qodob ma la kala fahmo wa naasi lixarbihi dadku aruurin jiray oo isu keeni jiray suu nebiga ula dagaalamo nacaybkii baa wuxuu isu bedelay ilaa maxabatihi nebiga jacaylkiisa cadaawadiisaas isu bedesho kow meeshii ahayd wa jamci naasi lixarbihina waxay isu bedeshay wajamci naasi dadka inuu isu keeno lahu ay liajlihi nebiga dartiisa u yidhaahdo war nebiga rumeeya culimmada muslimiintu waa ku kala aragti duwan yihiin qisadan iyo qiso kaleo bukhaari kusoo aroortay ma hal qisa mise waa isku qisay ku kala aragti duwan yihiin culimmada qaar baa waxay leeyihin waa laba qiso laba waqti bay kala dhacday qolana waxay leeyihiin waa hal qiso oo ninkaa laba magac lahaa sidaas weeye as-ilatu su-aalo mal ghasawaatu duulimaadyadii maxay tahay allatii taasoo xadadat dhacday fi sanati athaalitati sanadkii saddexaad qatafaan baxraan iyo qaswatu uxud iyo xamraa ulasad limaada maxay buu kharaja rasuulu rasuulku u baxay sala allahu caleyhi wasalama ilaa qaswati qatafaana duulimaadkii qatafaan limuxaarabati carabin araadu lghaarata cala almadiina maada camiluu maxay sameeyeen gaaladii lamaa samicuu markay maqleen waxba ka booda ya a ah, sax wey way carareen hmm, maada camiluu maxay sameeyeen lamaa samicuu markay maqleen bikhuruujihi nebiga bixidiisa way carareen maada xadatha maxaa dhacay fii hadihi lqaswati duulimaadka sayada ah inuu nebigu meel dharkii ku wartay geed hoos seexday ninkaasuna uu yimid dharkiina uu waxa wey seeftiina ula baxay hadalkiisala soo mara addarsu taasic cashar ka sagaalaad khaswatu uxudin duulaankii uxud weeye kharaja wuu baxay alrasuulu rasuulku sala ya a ah, sax wey khuruuju rasuuli rasuulka bixintiisa bixidiisa sala allahu caleyh wasalam rujuucu lmunaafiqiina uurka gaaladii noqodkoodii amru rasuuli rasuulka amarkiisii sala allahu caleyhi wasalam wanatiijatu mukhaalafatihi nebi maxamed oo la khilaafo wixii ka dhashay waa afar qodob kow khuruuju rasuuli sal alla alay wasalam nebigiiu dagaalkii uxud u baxay labo rujuucu lmunaafiqiin munaafiqiintaoo marka hore inta raacay nebiga ka bacdi labaa dhex markii dagaalku bilaaban rabay uga soo noqday saddex amru rasuuli sal allahu alayh wasalam amarkii rasuulku uu bixiyo uu yihi waxaa ha la sameeyo ugu dambeyn wanatiijatu mukhaalafatihi khilaafada nebi maxamed la khilaafo miraha iyo waxa ka dhasha ayadana wau ka hadlayaa baabkan kharajat way baxday qurayshun quraysh limuxaarabati lmuslimiina muslimiinta la dagaalankooda kow iyo wa akhdi thacri man dad inay usoo aargudaan inay qaataan oo qutila la dilay ama la yihah iyo wa akhdi thacrin thacrin idin laba hoos dhig imsaal hoos dhig baa saara wa akhdi thacri man dad inay usoo aargudaan qutila la dilay oo minhum ayaga ka mid a ah fii waqcati badrin dagaalkii bader wa kaana cadaduhum gaalada tiradoodu waxay ahayd maca man dad ayagoo weliba la jira xaalafahum ayaga gaashaanbuursadoo soo raacay khaalafahum ma ah wa xaalafahum xilfi iyo gaashaanbuur la soo noqday halaathata aalaafin halaathata aalaafi rajulin saddex kun oo nin bay ahayn gaaladu qolyihii qureysheed iyo ciddii kaleoo ay soo gaashaan buursadeen oo soo kaxaysteen oo isku asxaab noqdeen saddex kun oo ciidanay ah fa kharaja wuu baxay ileyhim xaggooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa macahu rasuulkana waxaa la jiray alfu rajulin kun nin gaaladona maaqo weye marka maaqay dheer yihiin laba kun intaa keliya hawsha ma noqon doonta bal u fiirsada wa rajaca waxaa ka soo laabtay canhu nebiga xaggiisa fi dariiqi waddadii uu kusii socday dhexdeedana kaga soo laabtay cabdulaahi bnu ubayi bni saluul cabdulaahi bnu ubayi baa ka soo laabtay bithalaati miatin saddex boqol oo min asxaabihi saaxiibadiisii almunaafiqiina ee munaafiqiinta ka mid saddex boqol oo munaafiqiinhu muslimiinta la socotay oo dee cabdulaahi ay isku koox ahaayeen ayuu la noqday kunkii ninuu nebigu watay saddex boqol markay noqotay maxaa haray toddoba boqol baa hartay gaaladiina weliba qawi saddex kun waay saddex kun waay hoos lambar maujeedaan u qabtay yaa lamaa ra aa markay arkeen lamaa goortay a ay arkeen almuslimuuna muslimiintu cabdallaahi ibna ubayi cabdullaahi ibna ubayi iyo waman macahu dadkii la jirankiisa ahaa ikhtalafuu inay iskhilaafeen fii maa waxa yafcaluuna ay samaynayaan Ah, ikhtalafuu dadku inay iskhilaafeen lamaa ra-a almuslimuuna muslimiintu markay arkeen cabdallaahi bna ubayi iyo waman macahu iyo dadkii la jirankiisa ahaa markay arkeen oo maxay sameyen cbdullahi bna ubayi iyo dadkii la jiray way laabtay soo maa muslimiintii markay arkeen wuxuu sameeyey ikhtalafuu muslimiinta waa iskhilaafeen toddobadii boqoloo soo hartaa iskhilaaftay maxaa la isku khilaafay fii maa waxa yafcaluuna ay sameynayaan macahum raggaala jirankooda nimanka dagaalka inooga baxay ee gaaladii markay inaga tira badnaato inagu soo dhowdahay inaga noqday maxaynu ka samaynaa fa qaala qowmun qolyo waxay yidhahdeen nuqaatiluhum waan la dagaalamayna laftirkoodaba aan layna waa gaalo kale kow aan kaga siino wa ashaara waxay ku taliyeen aakharuuna kuwo kalena bitarkihim aan iska dayno farahan ka qaadno fa anzala wuu soo dejiyey allaahu alleh famaa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaaday fi lmunaafiqiina fii shani lmunaafiqiin munaafiqiinta arrinkooda maxaa idinkaga xihan fiatayna xaalaatiina idinku laba kooxood labadee kuwa la aan dillo munaafiqiinta iyo kuwa la aan iska dayna soo maahayn inaad laba ugu qeybsantaan oo laba kooxood ku noqotaan munaafiqiin ood waqti isaga bixisaan maxaa keenay wallaahu alla ayaa arkasa celiyey hum ayaga qolyahaas ilahay baa idinka reebay bimaa bisababi maa shay sababkii kasabuu ay shaqaysteen oo ah kufri iyo gaalnimo ay ku jireen ilahay baa idinka reebay aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan man ruux adalla uu dhumiyey allaahu alle waman ruuxa yudlil uu dhumiyo allaahu alle falan tajida u heli maysid lahu asaga inuu usugnaaday sugnaaday sabiilan wax wada ah faraha ka qadaali marka qolyaha walamaa goortii wasala uu gaaray alrasuulu rasuulku sala allahu caleyh wasalam jabala uxudin uxud buurteedii amara wuxuu faray khamsiina konton rajulan ee nin oo min arumaati dadka shiishyahanka ahe ganatada ah ganatada waa ah. qofka meesha nabarka uu ku tuuro aan la seerayn oo ku dhufta weya xabadda iyo wuxuu tuurayo bitaxasuni dhufayska dhigasho filjabali buurta uxud inta dabada la gashaan buu yidhi halkaa dhufays ka dhigta wixii dhabarjabinoo xagga gadaala looga imaan lahaa gaalada naga ilaaliya waa konton nin awal maaquu hayste toddobaatan ah toddoba boqol toddobadii boqoloo ciidankayd u haystay konton ka mid ah ayuu wuxuu yihi dhabarjabinta naga ilaaliyo buurta jooga maxaa usoo haray ya lix iyo konton ciidamada lixdan iyo konton kula raba inay la dagaalamaan waa intee nin saddex kun oo ciidan ah oo fardaha iyo hubka iyo waxay wataan adyaabaysa baa waxaa la dagaalamaya lix boqol iyo konton nin bas iyo saddex kun oo ciidana ah waa oo dagaalamaya kontonkaana dhabarjabinta ilaalinahayaan saddex boqola ninkii waa la noqday bes ciidanku marka saasuu u yeri wa qaala nebigu wuxuu ku yidhi lahum gaala qolyahaas kotonkaa laa tatrukuu ha ka soo teginina aljabala buurtaas buurtaas dhufays kaga jira ha ka soo teginina sawaaun waxaa isku mid a ah, intasarnaa guulaysanaya am kusirnaa nala jabiya haddii nala ka adkaadana meesha ha ka soo dhaqaaqinina haddaan anagu guulaysanina ha soo dhaqaaqinina bartiina jooga buu ku yidhi laba gooroba ah, haddaan adkaano iyo haddiina laka adkaadaba dagaalkan anagaa gelayne idinku u dhankaha iga ilaaliya buurtaha jooga iga ilaaliya xaggiina layga imaan maxaa dhacay marka uma badaa wuu bilowday alqitaalu dagaalkii dagaalkii baa bilowday bayna alfariiqeyni labada kooxood dhexdooda labadee gaaladii iyo muslimiintii fanhazama way jabeen almushrikuuna gaaladii saddexdii kun oo ciidanka hays markii wax yar dagaalku socdayba waa la carara gaaladayba carartay lambar halkaa ma idiin qabtay lamaa goortii ra-a ay arkeen arrumaatu kuwii shiishyahanka ahaayee toogta yaqaanay inhizaama almushrikiina gaalada jabkoodii markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen maa maxay baa lana annaga noo sugnaaday iyo walil wuquufi joogsasho aan joogno maa lana annaga nooma sugnaan iyo walil wuquufi istaaga halkaan joogno min xaajatin wax baa'iha ah. ah, meeshaan inaan sii taagnaano wax baahaya ah looma qabo sababtoo a meesha nimankan gaaladahan iska ilaalinaynay nimankiina jabe laakiin nebigu horey muxuu ugu yidhi haddaan guulaysano iyo haddii kale midnaha soo kicina soo maaha ayaga marka waxay siraan nimankii laga adkaaye hanimada wax ka qaadano wanasow way halmaameen amra rasuuli rasuulka amarkiisa ayay halmaameen sala allahu calayh wasalam amarkii rasuulku siiyey fadakarahum waxaa xasuusiyey ra-iisuhum ra-iiskoodiibaa wuxuu xasuusiyey kii madaxda u ah hogaamiyaha bihi amarkii rasuulka rasuulka ilahi soo hadda ka hor amar idinmasin miyaad ilowdeenbu falam yaltafituu maysan dhugan ma milcsan meesha qanimo iyo xoolo la qaadaya arkeen waa jira war naga daaniyo meesha ujeeddadu waxay ahayd in waxa weye nimankaan iska ilaaliya nimankeena carare wandalaquu way tageen waraa annahbi boobka iyo wasalbi xoolaha la qaadanahayo iyo hubka la qaadanahayo gadaashiisa ayay u tageen khaniimadii in lagu lagu magacaabo nahbi iyo waxa weyaan salbi in lagu magacaabo nahbiga waxaa la yidhaha dagaalku markuu inta socdo weliba labada qof ay weli murmayaan oo hawshooda ay taagan tahay laakiin khaniimada waxaa la yaqaanaa inta rag la dagaalamay oo laga adkaaday oo xoolii laga soo aftay meeshina weli dagaal baa socda inkastoo xoogaa baqasho muujiyeen gaaladu midda kale ereyga khaniimada nahbi in lagu magacaabo laftirkeeda ma aqaan say say noqonayso wandalaquu way tageen waraa'a annahbi boobka gadaashiisa iyo wasalbi iyo hubkii la qaadanayay ama dadkii la dhagrayay fa habata wuu sugnaaday arra-iisu ninkii hogaamiyaha uu ahaa wuxuu yidhi anigu nebi maxamed warkiisa ma khilaafayo soo nebigu halkaa joogi ma oran barti baan joogayab xataa haddaad iga tagtaan keligii baa joogi iyo wa macahu la jirankiisana waxaa qaliilun wax yar xataa xamala ilaa uu soo weeraray calayhim dushooda khaalidun khaalid ibn baa gadaal kaga yimid marka oo middii nebigu ka baqayay nimankii dhowrkaayo meesha joogay inta yimid dhowrkiiba dile ciidamadii nebiga oo sii socda oo gaaladii kale sii caysanayao gadaal inta kaga yimid buu dagaal ku bilaabayba adigoo sii jeedaba ayib wa kaana waxa kaana wuxuu ahaa annasru guushu waxay ahayd yakuunu miduu ahaanaya lilmuslimiina muslimiinta guusha heli lahaa lowlaa ana almutaxasiniina kuwii dhufayska joogay khaalafuu haddayna khilaafi lahayn amra rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka amarkiisa hadday meeshaa wada joogi lahayeen kontonkaas waa aysan dhaqdhaqaaqeen muslimiinta guuleysan leh wa tarakuu aysan ka tegi lahayn aljabala buurti washtaqaluu aysan ku mashquuli lahayn binahbi boobka iyo wasalbi iyo xoolaha la qaadanaya iyo hubka xiinamaa waqti ra-ow ay arkeen intisaara almuslimiina muslimiinta guushooda markay arkeen haddaysan soo tegi lahayn guushu muslimiinta waa isu raaci lahay falamaa goortii ra-aa uu arkay khaalid ibnu lwaliid khaalidkii inuu waliid ahaa aljabala buurtii khaaliyan inuu yahay mid maran min arumaati ciidamadii ganatadaha ka maran xamala wuu soo weeraray cala almuslimiina muslimiintu soo weeraray min khalfihim gadaashooda xamlatan weerar shadiidatan ee aada u daran xata nhazama ilaa uu jabiyey akarahum badankooda ilaa muslimiinta uu jabiyey mid uu dilo iyo mid dhaawaca iyo mid uu cayriyuu ka dhiga khaalid ibnu waliid dagaalyahanba waagi dambe u islaama halkaa hoose lambar maidin ma qabta wa ashaaca waxay faafiyeen bacdu lmushrikiina gaalada qeyb ka mid a ana muxameda nebi moxamed qad qutila in la dilay fadabba waxaa usoo tukubay oo usoo dhuuntay fi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda alfashalu fulaynimu qaar baa markii maxamed wuu dhintay isla markiiba waa fulayoobeen xataa qaala ilaa uu yihi bacduhum qaarkood calaama maxay baan nuqaatilu u dagaalamaynaa idaa kaana muxamedun muxamed hadduu yahay qad qutila mid la dilay marba haddii nebi maxamed la dilay maxaa dagaalka usii wadnaa farjicuu noqda ilaa qowmikum dadkiinii u noqda iyo tolkaad ka dhalateen yuaminuukum ha idin badbaadiyeen ora tolkiinni iyo reerihiinni isu dhiibo oo hala idin badbaadiye guryihiinni iyo dadkiinni aada wa qaala jamaacatun kooxna waxay yidhaahdeen idaa kaana hadduu yahay muxamedun muxamed qad qutila mid la dilay faqaatiluu dagaalama can diinikum diintiina difaaceeda u dagaalama ama almunhazimuuna kuwii jabee cararay fastaxyow way ka xishoodeen min dukhuulilmadiinati dukhuuli lmadiinati madiina gelitaankeeda dagaalkiina ka carare magaaladii ay ka yimaadeen oo madiinana fooday gelin layihiin waxay ka baqayaan dee in lagu oriyo la yihahdo war nimankii dhammaayoo dagaalka loo dirsadoo soo cararaya firiyo qoryaha laalaadinaya bacda firaarihim cararidooda ka gadaal walam yadkhuluu maysan gelin ilaa bacda rujuuci lmuslimiin muslimiinta soo noqodkooda ka gadaal maahane dib dambeba umaysa gelin meesha walamaa calimat markay ogaatay alyahuudu yahuudiya walmunaafiquuna munaafiqiintii bimaa waxa asaaba ku dhacay almuslimiina muslimiinta qaaluu waxay ku yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahooda dee munaafiqiinta qaara munaafiqiinta dad la dhasho muslimiinho wanaagsan baa jiray yuhuudda gaaladaana dad la dhasho muslimiinho diinta qaatay baa jiray qof walba walaalkii ula hadlo waxay yidhahdeen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agteena kuwo ku sugan oo guryaha ay joogi lahaayeen maa maatuu ma dhinteen wamaa qutiluu lamana dileen bay yidhahdeen weyna fii haadihi alkhaswati duulaankan ayadaa waxaa ku sugan la darsan cashar muhiman ee muhim ah yucallimunaa wuxuuna baraya casharkaasu natiijata mukhaalafati rasuuli rasuulka nebi moxameda sala allahu calayhi wasalama khilaafka la khilaafo waxaa laga dhaxlayo wa an takuuna inay ahaatana waa muhim acmaalunaa camaladeennu khaalisatan mid khaalisa lilaahi alla darti wa fii daalika arrinkaa dhexdiisuu qaala yidhi alle tacaala sareeye fii suurati ali walaqad sadaqakum wuu idiin run sheegay allaahu alle wuu idinka dhabeeyo wuu idiin run sheegay wacdahu ballanqaadkiisii id waqti taxusuuna aada laynayseen hum gaalada biidnihi idankiisa dee dagaalkii uxud markii hore u bilowda gaalada laga adkaado waa la laayay soo maa xataa idaa fashiltu markaad fulayowdeen oo watanaasactum aada ku muranteen fi lmri talada talade qanimada aan qaadanayo iyoyn qaadan iyo rasuulka rasuulkaan adeecanayo iyo waxa weyaan meesha aan ka tagno oo wacasaytum aada caasideen rasuulkii min bacdi maa muddo ka gadaal araakum ilaahii uu idintu siiyey maa shay tuxibuuna aad jeceshihiin waxay jeclaayeen muxuu ahay arkeen maal iyo xoole iyo haniimay arkeen war meesha naga keenaali meesha inaan sii taagnaan adana kuma jirtee minkum waxaa idinka mid a ah. intaas markaa marka ay dhacday dee manacakum min nasrihi ilaahay guushiisiibuu idiin diida sabab minkum waxaa idinka mid a ah, man duul yuriidu doonaya addunyaa addunyo dad meeshaba u yimid addunya raadis wa minkum waxaa idinka mid a ah, man duul yuriidu doonaya alaakhirata aakhira iyo raalli ahaanshaha ilaahay uma sarafakum ilaahay waa idin leexiyey idinkii muslimiinta leexday canhum gaaladii xaggooda ka leexateen maxaa laga wadaa siday muslimiintu u dagaallamayeen oo gaalada u cayrsanayeen markii khaalid bin waliid oo gadaal ka soo galay iyo ayagii dhabarka laga tooganaya arkeen waa la kala firxada waa la kala carara idinkii marka dagaalka wax cayrsanayey ba hadda waxaad noqoteen kuwo la cayrsado cararay uma sarafakum idinka ilaahay idin leexiyey canhum can qitaali lkufaar gaalada inaad la dagaalataan buu ilahay idinka leexiyey liyabtaliyakum suu idiin imtixaamo walaqad cafaa wuu idin cafiyey cankum xaggiina ilahayna waa idiin dhaaf cararkii aad maalinka cararteen ilahay waa idiin dhaaf khilaafkaad nebi maxamed khilaafteena ilahay waa idiin dhaaf wallaahu alla duu fadlin ixsaan mid u saaxiiba weeye cala almu'miniina mu'miniinta ixsaan uu u galo lamber lix falamaa ra-ow markay arkeen falamaa ra-aa waa akhrina as'ilatun su-aalo limaadaa maxay bay kharajat u baxday qurayshun quraysh fii qaswati uxudin uxud duulimaadkeedii waxay u baxeen limuxaarabati lmuslimiin wa akhdi tha'ri man qutila minhum fii waqcati badrin kow kam kaana imusuu ahaa cadaduhum tiradooda may gaalada ka hadla halaathatu aalaaf kam cadadu man dad tiradii maaqay ahaayeen kharaja baxay maca rasuuli rasuulka la jirankii sala alla alay wasalam yaa kun bimaada maxay buu amara faray alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalama alrumaat man intasara yaa guulaystay fii hadihi alqaswati duulimaadkas ayada ah muslimiintaa guuleystay dhabtu waa taas sababtu waxa weeyaan guusha qofku inuu guul gaaray saddex qodob waa lagu ogaadaa kow meesha lagu dagaalamay asagu inuu u haro nabigiiyo saxaabadiisa ayagaa meesha u haray labo waxaa kaloo lagu ogaadaa inaan waxba laga qabsan dad ah maxaabiis ah waxna lagama qabsan baa la yihahdaa hub in laga qaatana inaan laga qaadana waa lagu ogaada wax huboo laga qaatana lama arka la yihahda marka intaasoo qodob meesha hadday isku darsatay walow dad badan ba laga laayo oo toddobaatan qof laga laayay nebiga sal alay wasalam haddana isagaa guulaystay maadaa xadaa maxaa dhacay bacda tarkihim markay kasoo tageen ka gadaal aljabala buurta khaalida arkay ee darsulcaashir darsiga tobnaad habaatu rasuuli rasuulka sugnaanshihiisa sal alla alay wasalam wallahu aclam sal allah calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi ajmaciin